الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا allah subxaanahu watacaala waxau aayaadkan ilaahay kaga warramay kuna caddeeyey qaybo ka mida sifaadka ay leeyihiin munaafiqiinta saddexda sifada iyaga iskale oo iyaga ayuunbay ku kala badan tahay oo sida mufasiriintu ay u badan yihiin weeye culamada qaar munaafiqiin iyo kuwo kale isugu daraana way jiraan allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala lain lam yantahi wallahi lain lam yantahi haddaanay joogsanin haddii aanay ka joogsa haddaanay joogsanin almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ay haddii aanay ka joogsan macnaa nifaaqooda iyo xumaanta ay samaynayaan haddaanay ka waantoobin iyo waladiina kuwu haddaanay joogsanin iyo waladiina kuwu haddaanay istaagin fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marad cudurka markaa maradkani waa nifaaq culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa maradu shahwa waa zinada weeye waa ku fasireen qaarkood iyo waladiina kuwa haddii aanay joogsanin fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marad cudurku iyo waalmurjifuun kuwa jiljilaya ee wararka beenta ah faafinaya fi lmadiina madiina xaalay ku sugnaadeen oo irjaabka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu xaalad abuuro macnaa wardeena oon jirin masalan sida cadowgii baa yimi dagaalaa dhacaya sarayaashii iyo ilaalaadkii muslimiinta waa la jebiyey way fashilmeen cadowgooda ka adkaatay waa kalalkaasi iyo walmurjifuuna kuwa ruxaya fi lmadiina macnaa gilgilaya wardeena ku gilgilaya kuwaasi haddii aanay joogsanin ilan aartu jawaab bay u baahan tahay kaasoo kale dee xarfu shardina wuu yaalaaye labadaba waxaa halkoodii degaya allah wuxu uhi subxaana watacaala haddii aanay kuwaasi kuwaasi joogsanin lanuuriyannaka waanu kugu sallidi oo waanu kugu sallidi doonaa nebi muxammedow bihim ayaga ayaanu kugu sallidi bimacnaa waxaanu ku fadhi inaad layso oo aad la dagaalanto lanuhriyannaka waanu kugu diri oo waanu kugu diri doonaa bihim iyaga macnaa waxaanu ku fari doonaa inaad la jihaado oo aada la dirirto ayaanu ku fari doonaa waa tafsiirka ugu xoogani sidaa weeye luqada carabiguna ay saacidayso ibnu cabaasna uu ku fasiray way isku dhow yihiin tafsiirkiisa qataada ma sheekhaa la yidhaahbaa isagu wuxuu leeyahay lanugriyannaka waanu ku bari doonaa oo waanu ku barihim ayaga macnaase iyagaanu ku bari doonaa hebelna dooda ayaanu ku caddayn doonaa uma markaanu kugu diro laa yujaawiruunaka kugula jaar ahaan maayaan oo amba kugula darsi maayaan fiihaa madiino dhexdeeda ilaa qaliila mudayar mooyaane walanugriyannaka waanu kugu diri oo waanu kugu diri doonaa bihim ayaga waanu kugu sallidi oo waad mayn uma laa yujaawiruunak dabadeedka kugula darsi maayaan amba shaar kugula ahaan maayaan fiihaa madiina dhexdeeda ilaa qaliila wakti yar mooyaane macnaha si dhaqsalaanu u baabiin lahayn baa ilaahay leeyi subxaanau watacaala malcuuniina xaal ay yihiin kuwa la nacdalay baanu kugu diri lahay oo yacni muddada ay madiine degan yihiin oo muddo iska yarba ah waxay noqon lahaayeen kuwa nacdalan malcuuniina xaala kawnihim malcuuniin xaal ay yihiin kuwa la nacdalay oo kuwa nacdalan baa yihiin muddada ay madiine ay kula degan yihiin aynamaa meel alla meesha uqifu laga helaba ukhriduu ha la laayo oo ducaun caleyh aynu ka dhigno habaar maaragtay aynamaa tuqifuu ay wujiduu meel kasta oo laga helaba ukhiduu ha la laayo la qabqabto wey macnaa ha la dulleeyo amba ukhiduu waa la qabqabtaa waa dulliga ay dullaysan yihiin iyo yaraanta ay yar yihiin wa qutiluu hal la laayo waa habaar subxaanahu caleyhi aynu ka dhigno amba waqutiluu waa la laayaa taqtiila layn baa la laayaa dilid baa la yihaa watacaala sidaana farayaa muuminiintu inaya markaa waa sunnaha ilaahay markay munaafiqiintu ku adkaystaan munaafiqnimadooda iyo gaalnimadooda ee aanay u soo noqonin ayaa ilaahay ahlul iimaanka ku deeto waa la dhuquniyaa sunnat allahi ilaahay baa sidaa jibeeyey macnaa leyntoodaasi rabbi ayaa jibeeyey biladiina kuwa dhexdooda ayuu alla ku biladiina kuwa dhexdoodu rabbi sidaa ku sharciyeeyey in la laayo oo la dilo falow tegey min qablu ay min qablihim kuwanba kuwii ku horreeyey sidaasun bay ahaayeen ilaahay baana sidaa sharciyeeye in la walan tajida ma heli doontid nebi muxammedow walan tajida uma heli doontid lisunnati illaahi ilaahay dhaqankiisa sidaasana uma heli doontid tabdiila bedelid ama ma heli doontid kaahay sharciyayntiisa sidaas ah ee u jideeyey laynta iyagoo la laynaayo tabdiila bedelid u heli maysid yas'aluka waxay ku weydiinayaan nebi muxammedow annaasu dadku waxay ku weydiiyaan can isaaca qiyaamuhu markuu dhacayo ayay ku weydiiyaan can isaaca qul waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa saacadda ogaalkeedu wuxuu yahay uun cinda allah macnaa cid kale ma ogi innamaa waa adaatu lxasr macnaha waxay koobaysaa lagu og haddu in allah mooyaane cid kale aanay ogeyn innamaa cilmuhaa saacadda cilmigeedu wuxuu yahay uun cid kale agteeda ma aha e cinda allah ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala adiga maxaa ku baray lacalla saaca jumlada dhan wadhacaysa wuxuu kala lacalla saaca saacaddu takuun inay ahaan doonto qariiba ay fii zamanin qariib xilli dhow inay ahaan doonto amba qariib dadkiinay tahay ay dhowaan dhacayso maxaa adiga ku ogeysiiyey markaa ilahay wuxuu rasuulkiisa faraya inuu cilmigeeda u celiyo ma arkaysaa saacadda waayo ilaahay baa ogsoon laakiin xilligeeda wuu iska dhow yahay ina allaha alle lacana wuxuu alkaafiriin kuwa gaalada ah waacadda wuxuu u diyaariyey lahum gaaladaa wuxuu u diyaariyey saciiraa olol buu u diyaariyey markaa ilaahay gaalada wuu nacdeelay allah wuu necebiyey subxaanahu watacaala waxaanu ka raali lahayn dhaqamadooday samaynayaan waxaanu ka raalli ahayn oo aanu ku faxin markay farxaan ma arkaysa marka alla faxidda mid ilaahay farxiisa necab yahay laqoscidda mid aan ilaahay raalli ka ahay ku faxidda natiijada isagu uu wanaagga u wa nooc min asakaafa amba liidasho aada u liidata qof muslimahoo isu haysta inuu waai yahay wamaca daalika yafraxu bifarxihim nimankaa gaalada markay farxaan la farxayo markay xumaadaan laka xumaada usiya kheyr baa waxay ku eerno loda shaydaaniya aad bay ku bixinayaan waktigiisiibuu ku baxaya ilaahay rasuulkiisu wuxuu cadeeyey laa yazaala qadama cabdin ana adoonku labadiisu lugood markuu ilaahay dhaqaaqayn ilaa la weydiiyo waxyaabaha qaar waxyaabaha la weydiinaya waxaa ka mid ahaa ilaahay isagaa waxaan ku siiyey shilin iyo bayseen iyo santii intay tahayba ilaahay baa la socon maxaad odhan doonta ilaahay oo moosiligaal baan ku tahay ere baa iyo kamaruun ma waxaad odhan doontaa maraykan iyo kan kale sacuudigaa necmaayo on sarmarkii garacaynka la soctay indhaha maxaa ku daalisay hawda qaawan oo gaala soo maaha alaysalaamu kadalik ya jamaca limaada nacdal baa duurka ku dhacday mawti xataa mustamicii hore soomaalidu waxay ahaayeen dad aad maaragtay fikradoodu ay saliimu tahay nin odayo qadiim magaalada miladii yahuuda joogi jiray markaa waxaanu saaxiibay buri mid layhahdo khaybar oo yahuud khaybar baa la odhan jiray kabuhu toli jiray buuri wakti yar buu ku jiraa oo da cido gala markaasu wuxuu odhan jiray bui tafadal yaa xuseen markaasaa waxaan uhaystay bu waxaa la odhan jiray buuri yahuudda nacdan baa kusoo degay lacna alkaafiriin marka halkan uu ku jiray nacdadu kusoo degeyso ha u gelin baan soo jiray buri halkaa qabiga isku qor ayuu odhan jiray ay waa naqade waxaad ka ilaalinaya yahuudiga salka ku jiro inay nacdashiina sheegi jiray ah. dad bay ahaayeen tiradooda baa caadi ahayd markaa maanta waa nooc mog laa ilaaha ila allah siduu masaajidka iska fadhiisan lahaa wax iska akrisan lahaa maanta oo dhan buba halkaasaa ku yimo shaakas ma ogta waxaa laga yaaba hadday halkaa nafta ku qabato inuu ashahaadaba haleeli waayo sabagoollankusoobxasho maha lacalahu qofku wuxuu ku duldhintaa wuxuu camal ka dhigta mawti ayuu ku duldhimana inaha musiib waxyaabihi lah u ilaahay qofka muslimkaa u banaanaa mata maashi allah wuxu uhi subxaanahu watacaala ina allaha alle wuxuu nacdalay alkaafiriina buu rabbi nacdalay lacanahm allah acadda wuxuu diyaariyey lahum ayaga saciira olol buu u diyaariyey waalidiina xaalay ku waali doonaan fiihaa nacdasha damboololka abadaa weligood laa yajiduuna ma heli doonaan weliya mid u dhow oo ehel u noqda iyo walaa nasiira mid u hiiliya soon yowma maalin ma heli doonaan cidu gargaarta tuqallabu la rogrogi doono lagu sori doono wujuuhum wejiyadooda lagu rogrogi doono fi naar doonaysa cadku inuu ku bislaado walba dhinac baa lagu dhegaysa mawtu waa la sodaya wajawati waa lagu rugrugay yooma maalin meeri doonaan cidu gargaarta tuqallabu la rogrogi doono wujuuhuhum wejiyadooda finaar naarkaasi lagu segi doono yaquuluuna waxay odhan doonaan yaa laytana alla qoomamadayada ee adacna allaha alle maxaanu u adeeci weynay oo adacnaa adeecnaa alrasuul rasuula oo alif lidlaaq alif istira bay culimadu yidhahdeen alrasuul rasuulka maxaanuu adeegi weynay faqaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiga ow inaa anagu abacnaa waxaanu adeecnay saadatanaa kuwii madaxda noo ahaa baanu adeecnay iyo wa kubaraa'ana kuwa yagii waaweynaa markaanu adeecnay rayi qayxadaanu ku adeecnay faadalluuna waxay naga lumiyeen asabiil ariiqii bay naga lumiyeen asabiil ariiqay naga lumiyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow aati fiihim kuwaana lumiye madaxda iyo odayaasha noo ahaa bicifayni labalaabsiibaa ilaahay ow bay yidhaahdeen bicifayni labalaab min alcadaabi cadaabka xaggiisa kasii walcanhum ilaahayow kuwaa nacdan oo raxmadaada ka fogey yidhahdeen lacnaa nacdanid lacnadaasoo kabiira wey yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyeyow laa takunuu ha noqonina markaysa liladiina kuwii oo kale ha noqonina aadow dhibay magaalada ciyaartooda iyo durduradooda aad daawanayso maca dalika fi kulli yom dad muslimiin ayay leynayaan maogta waagii fariya waagii fariya waa markaa waa qof caqiidadiisa iyo muctaqadkiisiiba uu yahay waxaan dareenba lahayn maogta sal alcaafiya allah wuxuu subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duurka kabiira kasiirana waa la akriyey kasiira isla macna w yaa ayuha aladiina duurka aamanuu ana rumeeyow laa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina aadaw dhibay adiya dhib dhibay reebeeyey muusa nebi muuse dhibay ee dabadeed fabara'a uu beri yeelay hu muuse allahu alla uu ka beri yeelay mima qaaluu ay min qawlihim qolmada basari aynu ka dhigna aadow dhibay muuse muuse dhibay ee dabadeed fabara'ahu uu ka beri yeelay muuse allahu alla uu ka beri yeelay mima ay min aladii kii oo alla ka beri yeelay qaaluuhu marka aaidka qadar qaaluuhu ay yidhaahdeen amba min qawlihim qolmada basariyaa ka min qawlihim uu ka beri yeelay wa kaana wuxuu ahaaday muuse cinda allah ilaahay agtiisa wuxuu ku ahaaday wajiha mid weji ku eg mid ilaahay agtiisa weji ku leh subxaana wa tacaala markaa nebiyullaahi muuse sida yuhuudi u dhibtay oo kale idinkuna rasuulkiina ha u ceebaynina baa ilaahay yii yani walaa takunu waa nahyigani wuxuu keenayaa xaaraam waxaa xaaraama adiyatu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ha dhibaataynina haddaba bal yuhuuddu ayde amba dhaleecantay muuse dhaleeceeyeen intay leekayd iyo dad badan oo maanta waagi baryaba cayda aad maqashaa siday u kala duwan yihiin bal maqal nabiyullaahi muusa sida rasuulku sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa nin xishood badan rajulan xayiyan fatiira laa yuraa min jildihi shay istixyaaan minhu ma ogolaan jirin in dhaqayb jirkiisa ka mid ah iyadoo qaawan la arko markaa caaday iska lahaayeen reer bani israa'iilo markay maydho mariyaan meel bay iska wada geli jireen amba bali ha noqoto amba xamaam ha wada noqoto meel bay keligood geli jireen isagu gaar buu u maydhan jiray markaa waxay yidhahdeen ninkaa goonida inooga maydhanayaa ceeb ayuun buu leeyahay e, maaragtay gaar wuxuu ugu maydhanaya wax kale maaha ilaa min caybin fii janbihi ima barasin wa ima adrah wa ima aafah saddex midkoodun bay tahay iminkaasi inuu baras leeyahay iyo in xanuun kale uu qabo iyo inuu leeyahay sheelo sheelada waa maxay madcirka oo xiidmaha ku dhaca ma ogtaha amba sheeluu leeyahay amba baras buu leeyahay amba saas oo kale dabeeto si ilaahay arrintaa uga beri yeelo nebiyullaahi muuse ayaa maalintii dambe wuxuu gudagalay inuu maydho bal iraadada ilaahay ilaahay subxaanau watacaala xad iyo dhagax meesha yaalay buu muuse maryihiisa dul dhigay dhagaxani maryaha lama cararin ilaa muuse meerashada dhamaystay markuu meerashadii dhamaystay ee uu jiri maryii xidho ayaa dhagaxii maryihii la cararay taw tawbii yaa xajar tawbii yaa xajar tawbii yaa xajar lagu reereenaya tawbii xajaru tawbii xajar tawbii xajar tawbii xajar buu leeyay war maryahayga dhagaxow war dhagaxow maryahayga war maryahayga war siduu ula ordayeybaa macsarqadoo reer bani israa'iila dhex fadhiyaan ayuu maryihiin ku dhex dhigay maxaa dhacay markaa dee muusa waxaa la arkay sidimulq facan low dhaqadaani ilaahay baa beri yeelay subxaana wataala war reer bani israa'iil iyagu waxay yidhaahdeen faras buu qabaa saras isagoo marab amba aaba kale amba sheelu leeyahay bilaahi calayk miyaanay boqol jeer iyo kun jeer ka xumay nebigaaga kuushu sheebuu leeyahay iyo nebigaaga waxaa ku samey keebaad markaas waa shay caniifa ah, shay xun wey oo qofka sabab keeni kara ma jirto culamada markay ka hadlayaa qofku sinada iyo tuugada iyo khamri cabidda iyo markay ku leeyihiin qofku markuu xalaashado ayuu ku kufrayayaa islaamkaas yani de waxoogaa baa jiri kara damac nafsiga oo qofku markuu waxoogaa helo dee amba adduunya waxbuu kabaya gelaya amba dee markuu gogollaafo dee faqataanimo waxoogaa taladud iyo waxoogaa buu helay saarkidiisa amba qabrigii dee uu faqo si si mugti bal billahi ayba nabiyullaahi maxamed aaya muxuu ka helaya aysasafi lidalika saasa culimada qaar leeyihiin sirra lama tarqiyaba abadan waa kaas ijmaac inaan maaragtay qofku sabu rasuul salawaatu ullahi wasalaamu aleyna kufri jimaca wey intaasoo caalim ba kusoo roray jimaca mugti naamkii waa aasa jirtimo wax allana waxaa laga yaabaa waagii beriyaba inaynu maqan lahay waagii beriyaba ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta cidku ilaahisana weyse alla wuxuu leeya ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyeyow itaqu allaha adigu waxba hadigin beritunku inay wax kugu noqonaya mo ki ilaah iyo rasuulkiisa la ahay laba aasumaayo ilaa min wujuudigu soma markaa fatrka tegi alla ka yaa ayuha aladiina duulka aamanuu ala rumeeye itaqu llaha alla ka baqa waquluu waxaad tidhaahdaan had yeeter ku hadashaan qawla hadal sadiida toofan mustaqiim yuslix lakum ilaahay wuu hagaasin acmaalakum wanaagaasin wayaqfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum dembiyadiinu idin dhaafi waman yudic allaha ilaahay qofka adeeca iyo warasuulah faqad faaza wuu liibaanay qofkaasi fawza liibaanid cadiima weyn ina anagu aradnaa waxaan u bandhignay alamaanata amaanada waa takaaliifta waajibyada inta qofka la saaro dawadeetana ay ka dhalanayso abaalmarinta wey ina anagu caradnaa waxaanu u bandhignay alamaana waajibyada cala samaawaati baanu u bandhignay walardi iyo wljibaala buuraha fa abayna way diideen macna ma aha diidmaha ilaahay ku kufriyeen ee ilaahay oo kama soo bixi karaba yidhahdeen faabayna way diideen an yaxmilna inay qaadaan buuraha iyo samada iyo arladuba ha ammaanadaa inay qaadaan bay diideen wa ashfaqna way ka baqeen minhaa waxamala waxaa qaaday ha ammaanadii alinsaanu baa qaaday inahu kan kaana wuxuu ahaaday daaluuma mid badan amba gardarro badan jahula oo xubla jaahil ah oo garasho daran maxay u qaadeen liyucadib allahu alle dadku labumay noqonayaan markaa marxuum iyo mucadab labaasu bay noqonayaan ilahay waysan wey maxay u qaadeen liyucadib allahu alle inuu ku cadaabo inuu cadaabo almunaafiqiina inuu cadaabo iyo wlmunaafiqaat naagaha munaafiqaadka ah iyo kuwa mushrikiinta ee ragga ah iyo kuwa haweenka iyo wayatuuba allahu waliyatuuba allahu alle si uu ugu soo noqdo cala lmu'miniina ugu soo noqdo iyo almu'minaat wa kaana allahu alle wuxuu ahaaday yahayna afuura ilaaha dambi dhaafida badan weeye raxiima ee naxariista badan leh bismi illaahi raxmaani raxiim suuratu saba makiya weeye suuraddani aayaadka suuraddu waa afar iyo konton aayadood weeye allah subxaanau watacaala naftiisu ammaanay xamdiga waa la macrifeeyey laamulixtisaasna waa la keenay ammaan oo dhan ilaahay baa iskale u cunsanta alxamdu ammaan lilaahi alle ayaa iska leh alladii allaha lahu isagu leh maa fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan walahu alla wuxuu leeyahay alxamdu ammaan buu ku leeyahay fi laakhirata damba way ku taladudayaano maaragtay wadi ilaahay bay wadayaan iyo ammaantiisa wa huwa alla alxakiim allah aan qaldamin weeye subxaana wa tacaala ee xukun iyo xikmad ba leh alkhabiir oo ilaaha xogaalka ah weeye subxaanahu wa tacaala yaclamu waa ogsoon yahay alleh yaclamu waa ogsoon yahay maa waxbuu ogsoon yahay yeliju gela fi lardi ardada waxa gala buu ilaahay ogsoon yahay hadduu baaluhoyda yahay hadduu soobka ku da-an yahay haddii waxa ku beertay ay tahay waxa gala arlada wuu ogsoon yahay maa yeliju waxa gala fi lardi arlada gelaya wamaa kiibuu ogsoon yahay yakruju ka soo baxa minhaa arlada kasoo baxa wamaa kiibu alla ogsoon yahay yansilu ka soo dega min asamaa samada xaggeeda ka soo dega malaa'ig leh raxmad leh baraka leh amar kale leh wamaa kiibu alla ogsoon yahay yacrushu kora ah, fiihaa fi samaai ubaxa arwaaxa dadka mu'miniinta ah camalka saalixa ah malaa'igta ah waxa xaggan u kacay o dhan baa ilaahay ogsoon yahay wahuwa alle arraxiim allaha raxmadda badan weeye alghafuur waana ilaaha dambi dhaafisa badan subxaanah watacaala waqaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay laa ta'tinaa noo iman banmayso asaaca saacadi noo iman mayso bay yidhaahdeen qaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay laa ta'tiinaa noo iman mayso asaaca kuwa waxaad tidhaahdaa bala maya way idin iman doontaa maya way iman doontaa waa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye ilaahay baan saafay lata'tiyannakum way idin iman doontaayoo way idin iman doontaa rabbiga caalim اaybi qiraaada ina laynoo taalla callaamuna waa la akriya callaam اaybi waxaa kaloo la akriya caalimu maaragtay caalim اaybi rabbi ah, ka sise caalim اaybi qaybka kuso cilmigale ah aayadani waxay ka mid tahay saddex aayadood oon aayad afraad lahayn oo ilaahay rasuulkiisa amray in rasuulku ku dhaarto in qiyaamuhu dhici doono mid waxaynu ku soo suurati yunus ويستنبئونka أxq huوa قل ii ورbي إنah لxq وma أntم mجزين aيada labaadna waa tn وqاaل الذيina kفrوا laa تأتina الsاaعة قل blا ورbي لتأتiyنكم aيada سddexaadna hadii ilaah inoogu simo waxay inoogu iman doontaa sوuرaة تغاbn زcم الذيina kفrوا an lan yبcaثوu qul balaa warabbii latubcadunna uma latunaba'unna bima camiltum wadalika cala allahi yasiir allah wuxuu lehi subxaana wa tacaala sidaasay yidhaahdeen allaha caalim lgayb aan ku dhaaftay laa yaczubu kama libdho kama qarsoomo laa yaczubu kama qarsoomo canhu alle xaggiisa kama libdho amba kama qarsoomo misqaalu dara quraansan yar qadarkeed addara waa dhulicasada misqaalu dara quraansan yar qadarkeed ilaahay kagama qarsoomo fi samaawaati kagama qarsoomo walaa fi lardi arladana kagama qarsoomo oo kagama lido walaa asqaru mid ka yarina kama qarsoomo asqaru misqaal wayaynu ku cadfayna walaa asqaru mid ka yarina kama qarsoomo min daalika kaa misqaalkaasi walaa akbaru mid ka weynna kama qarsoomo haddaad doonto walaa asqaru mubtadaka oo waxaad tidhahdaa walaa asqaru mid ka yar sidaa dhe walaa asqaru mid ka yar min daalika misqaalkaasi iyo walaa akbaru mid ka weyni toona ma ahaanin ilaa si hadday ahaadeen fii kitaabin bay ku sugnaadeen mubiinin xaq oo markaa khabarka fii kitaabka waxaana ilaahay uga qarsoomaynin liyajziya aladiina rabbi si uu u abaalmariyo liyajziya aladiina rabbi si ugu abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacmiluu falaha saalixaati camalo wanaagsan suwa rabbi u abaalmariyo wanaagu siiyo liyajziya aladiina rabbi si kuwu abaalmariyo ayay kitaab ugu sugan yahay aamanuu alla rumeeyey wacmiluu falaha saalixaat ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin maqfira bay leeyihin dambi dhaafid iyo warasun bay leeyihin kariimu wanaagsan wladiina kuwa socow u socda fii aayaatina ay fii ibaali aayaatina aayaadka yaga inay baabiyaan ama ay buriyaan mucaajisiina xaal ay qadarayaan inayna wahsi gelin karaan mucajiziinana waa la aqriyaa mucajiziin xaal ay yihiin kuwa cuslaynaya dadka oo ilaahay diintiisa ka cuslaynaya amba mucaajiziina xaal ay u malaynayaan cadsi gelintayada amba wahsi gelintayada ay u malaynayaan ulaaika kuwaasi lahum waxaya u sugnaaday cadaabun baa u sugnaaday cadaabkaasoo min rijsin mid qurin xaggi ka ahaaday min rijsin qurin xaggi ka ahaaday cadaabkaasoo aliimun sika cadaabka ka sifee markaa cadaabkaasoo aliim ay mu'lin aliim in hadii la laga sifeeya wayaro ladiina way ogsoon wayaraa way ogsoon yihiin alladiina kuwii way ogsoon yihiin uutuu la siiyey wowgaan halufaacilkii ee uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey way ogsoon yihiin alladii mafcuulka hore halkaa ka dhig alladii kiibay ogsoon yihiin unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey huw a mafcuulkii labaad wey huwa alxaqa inuu yahay bay ogsoon yihin huwa alxaqa inuu yahay xaqa inuu yahay bay ogsoon yihin kaa lagugu soo dejiyo damiru fasli wey huwadna wayahdi ilaahay wuxuu ku hanuunayaa dadka istinaaf baynu laqbayninaaye wayahdi alla wuxuu ku hanuunayaa dadka ilaa siraadi alcasiiz ama wayahdi wuxuu ku hanuuninayaa kitaabkani ilaa siraadi alcasiiz allaha casiiskaa fariiqiisa alxamiid ee xaqa uleh in la ammaano amba musayax wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum ma idin tusnaa wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen istibcaad waxay diidan yihiin maaragtay soo celinta ilxaad bay samaynayaan saacadimo dhicimaysa bay yidhaahdeen wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay oo ay qaarkoodba qaarka kale ku yidhaahdeen hal ma idin tusnaa calىa rajulinin bal ma idin tusnaa rajulkaasoo jumladaa bimacali shartaa la kalkasheen rajulkaasoo yunabicukum idiin sheegaya idaa muzaqtum marka la idin baabiiyo kulla munazaq kulladani wa alaabtii masdarka iska qaadatay kulla munazaq baabiin kulligeed kulla munazaqin baabiin kulligeed haddii laydin baabiiyo inakum idinku lafii khalqin makhluuq inaad ahaan doontaan jadiidin cusub oo laydin soo saari doono war bal nin waxaa ka hadlayeen ma idin tusnaaday qaarkoodba qaarkii kala siidaay ta iyo maxa kale astara ma wuxuu ku abuurtay bay yidhaahdeen astara ma wuxuu ku abuurtay cala allahi alla korkiisa kadimaadeen amamase bihi ma wuxuu qabaa amamase bihi isaga ma waxa ku sugan oo uu qabaa hinna waa ki kale baa aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynin aakhira kuwa aan rumaynaynin cadaab bay ku sugnaadeen fi macnaa cadaabkuna waa maxay waa kufriga alkufru almufti bihim ilaa cadaab illah gaalnimada lafteedaaba cadaab fi bay ku sugnaadeen cadaab buu ku jira baalka ku aragtay iyo wadanaan baadinimaan bacidisan oo durugsan oo kufriga laftigiisiibaa ilaahay ka dhigay cadaab subxaanahu watacaala inahu cadaab laa shak oo tacaala afalam yarow miyaanay arkaynin ilaa maa mid miyaanay arkaynin amba waxa miyaanay arkaynin bayna aydihim ayaga ka horeeya iyo wamaa khalqoom waxa ka dambeeya min asamaa'i samada ah waalardi ah xagga hore hadday eegaan saman baa ka horaysa xagga dambena maxay ugu cibro qaadan yihiin samada iyo ardada ilaahay sidaa u ballaariyey subxaana wa meel kastadu baxda sama ayaa kaaga horaysa ilaahay baana fidiyey subxaana oo yeelay arladana ilaahay baa goglay haddii ilaahay uu doonana waxaa ishaadu maaragtay ka lebeynin amba maaragtay ballaarane aanay koobi karaynin ayaa dhinac walba ilaahay cadaab kaaga dhigi kari afalam yarow miyaanay arkaynin ilaa maa bayna aydiihim ayaga waxa ka horeeya iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya min asamaa'i ah waalardi ah in nasha haddaanu doonno waxaa ka horeeya waxaa ka dambeeya naqsif waanu la jari bihim ayaga alarda arlada ayaanu la jaray in yashana walahayn in nasha haddaanu doonna naqsif waanu la goyn bihim ayaga waxaanu la jari alarda baanu la goyn aw amase nusqif waxaanu ku ridi calayhim korkooda kisafan iyo kisfa haddii kisfa la akriyo bisukuni siin waa qibca waaxida kisafan haddii laydhaha waa jamac kisafa qaybo ayaanu ku soo ridi min asamaai ka mid a ah. samada iyadoo maaragtay gooqayba ah ayaa ilaahay dhagala kaala dhico hadduu ilaahay doono subxaana watacaala ilaah waana wuri ina fii daalika kaa waxaa ku sugan madkuurkaa la soo sheegay ayuu ku sugan yahay laaaya yay ugu sugan tahay aayadi likulli cabdin addoon dhammaantii bay ugu sugan tahay addoon dhammaantii likulli cabdin addoon dhammaantii addoonkaasoo muniiba ilaahay u noqda subxaanau watacaala muniib ay rajaaca mid ilaahay u noqda ah subxaanau watacaala ilaahay u toobad celiya ayay ugu sugan tahay taay marka culimadu waxay yidhahdeen almuniib almuqbilu ila allahi tacaala waa qofka ilaahay u noqonaya subxaana watacaala wallah laqad aataynaa waxaanu siinay baa la yidhi nicmadu ilaahay siiyey addoonkiisa rasuulkiisa ahaa calayh salaatu wasalaam waa fadli ayaa ilaahay ku cadeeya aayaadka wallahi laqad aataynaa waxaanu siinay daawuuda nebi daawuud waxaanu siinay minaa xagga iyaga xaal uu ka ahade waxaanu siinay fadla baanu siinay amba minaa xagga waxaanu ka siinay fadla fadli baanu siinay baa ilaahay subxaana watacaala fadli ayaa ilaahay sii cod le buu nabiyullaahi daawuud u lahaa calayhi salaatu wasalaam ma arkaysaa shuruud fara badan buu lahaa codkiisuna aad buu u qurux badnaa ma og tahay saxaabigii qiraa'ada wanaagsanaaye abi muusa alashcariyi waad garanaysaa habeen isagoo rasuul isagu saxaabigana qur-aan akriyaya waa kii rasuulku istaagay ee dhegaystay marka waa kii rasuulku lahaa laqad uutiya haada mizmaaran min mazaamiiri aali daauud ninka waxaa la siiyey cod wanaagsan oo lamid ah kii maaragtay nabiyullaahi daawud codkoodii aal daawudkii lamid ahaa allah wuxu uhi subxaana watacaala yaa jibaalu buuray buuruhu ilaahay amraya yaa jibaalu buuray awidii celceli awidii celceli yani amba awidii tasfiiso laakiin ataawiibu fi lugati alcarab waxaa la yidhahdaa atarjiic waa celcelinta awidii celceli macnaa dikriga macahu ay maca daawuud celceli wayra ay wasaarnaa waanu sakiray abayra baanu sakiray ama macabayr ceceli oo mafcuul ma aynu ka dhigna wowgan macabayr ceceli macnaa aduu ay kula wadaan digriga iyo tafsiir ama wasakarnaa waxaanu u abayra baanu sakiray wa alanaa waxaanu u jilcinnay wa alannaa waxaanu u jilcinnay lahu daawuud alxadiida birta ayaanu u jilcinnay birtuu dhalaalinaya maxaa ilaah yidhi anicmal samee markii aaymufa tafsiiryadii ah anicmal samee daawuudow saaduraatin gaashaanno barballaaran asaad waxaa la yidhahdaa waa dariiq waa maaragtay gaashaan la xidhin jiray oo la gashado dabete lagu jihaado adduruuc baa la yidhahdaa anicmal ah, samee saaduraatin gaashaanno la gashado oo balbalaaran oo ballaaraha iyo derasa dabicigiya waqadir sarjar fi sardi samayntana ku qadar aba fi sardi waqadir sargood ku sarjar fi sardi samayntana aba fi masaakiirta oo mid waliba wasaara halkiisii qabto mid kofka ansanaya qabasanaya aanay jirin maarkiisa aba iyadoo dadka musaawiriintu ay ku xarman yihiin wa amaluu sameeya saalixa camal wanaagsanoo la kaaleebaa ilaah yidhi aala daauud inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir kiyaqiimaha ilaahay baa arkaya subxaana watacaala kuna abaalmarin doona mu ogyahay allah wuxu uhi walisulaymaana ay wasakarnaa waxaanu u sakiray daawud buu ku cadfan yahay lisulaymaana sulaymaanna waxaanu u sakiray arriix dabaysha ayaanu u sakiray baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala arriixa baanu u sakiray huduuhaa dabayshaa jallaheedu shahrun waa bil meel bil loo socdo ayay jalinka hore tegaysay wa rawaaxuhaa caraabaheeduna shah bil weeye oo yacni meel bil loo socon jiray ayay ka caraabi markay ka tagto ay gaaraysay marka dabaylahan ayaa qaalaya mufasiriintu leeyihiin gobashiisa markaa meeshii loo socon jiray bil jalinka hore ay ku tegaysaa meeshii bil laga soo soco jirnay gelin dambe ayay ka soo caraabaysaa waxay leeyihiin dimishka intuu ka tago ardushaam ayaa istakar ayuu gaari jiray halkaasuu ka soo qadan jiray dabeedna istakar intuu ka soo noqdo ayuu kaabul ama tan ha noqota iminka macruufka mid kalaba ha noqotee ayuu halkaas u hoyan jiray bay leeyihin markaa dimishik iyo istakar eesheedaa ku taalla sil kaamila ayaa qofka aada u dheereeye musricaay u kala socon jiray bay leeyihiin waalcilmu cinda allah wawaakhda guduwuhaa jannadeedu shahrun bil weye macnaa meesha bil la socdo ayay gelin hora jiidhaysay warawaahdu aaraadeeduna shahr waasallaa waxaanu u dhalaalinay ayaa odhanaysaa waa shubidii waasallaa waxaanu u dhalaalinay ambaanu u shubnay bareera bareeraan ku xigna wey lahu ay lisulaymaana cayna alqibri isha m cayna alqibri isha naxaasteedii ishii naxaastahay cayna alqibri naxaas amba il naxaasa ayaanu u dhalaalinay baa ilaahay subxaana watacaala waa loo dhalaaliye la shubayba wa min aljinni jinkii waxaa ka mida khabar muqadama kadib wa min aljinni jinka waxaa ka mida ama wasakarnaa waxaanu u sakiray min aljinni jinka xaggiisa waxaanu uga sakiray marka ninka lijidaal waaya man duul baanu u sakiray yacmalu shaqeeya amba wa min aljini jinka waxaa ka mida man qaar baa ka mida yacmalu shaqeeya bayna yadayhi sulaymaan hortiisa ka shaqaynaya biidni rabbihi amarka rabbiga sulaymaana ku shaqaynaya biidni rabbihi sulaymaan maarata rabbigiisa amarkiisana ugu shaqeeya waman qofka yazuru leexda faydha ee minhum jinkaa ka mid ah can amrina amarka ee ka leexda ilaahay sulaymaan u marigay can amrina ka leexda nudukhu waxaanu rabsiin doonaaba ala yidhi min cadaabi saciir saciir cadaabkeeda ayaanu dafcinayna min cadaabi saciir baanu dafcinayna yacmaluuna waxay u samaynayeen waxay u samaynayaan manaa shaygii baa shay xaadira laga dhigay yacmaluuna waxay u samaynayaan ba yacmaluuna xaalay u samaynayaan baanu usatiray sulaymaan lahu ay lisulaymaan ay u samaynayaan maa yashaau wuxuu doono sulaymaan oo maxay ah min maxaariiba ah min maxaariiba guryo dhaadheer ah dhismayaal dhaadheer ah waa jamcu mixraaba mixraabkani waa albinaau alxasan baa la yidhaahdaa wa ashrafu shay waa guriga halka ugu soo horaysa marka waa guryo dhaadheer weeye min maxaariiba ah ayay u samaynayeen guryo dhaadheer iyo wa tamaasiila taalooyin waa jamcu timsaal waa shay sheekan lagu shabahayay waa iyo taalooyin iyo wajifaanin xeedhiyo amba sixniyo ayaad garanaysaa wajifaanin xeedhiyo amba suxun bay u samaynayeen kaljawaab berkado oo kale ah kaljawaabi berkado oo kale ah jin iyo insi waa xudhinta quraantidu ka qocotay faraha badnaa ayaa meesha maraya iyo waquduurin dheriyo waa jamcu qudrin iyo waquduurin dheriyo aasiyaatin taagtaagan oo kotoma wafuudamode manaad eedahay oo buduurin iyo dheriyo raasiyaatin taagtaagan kotoma isticmaalo camal fale aala daawuud daawuud aalkiisow shukraa alla maalin camal fala aba camal wanaagsan la kaalaya shukraa culimada waxaa ku fasiran maaragtay taqwa allahi tacaala camalu saalixa waa la yidhahdaa asalaatu shukr wasiyaamu shukr wa kulu khayrin acmalahu lilahi caza wajala shukr ayaa la yidhahdaa amada sameeya ayaa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala aala daawuud ya aala daawuud daawuud aalkiisaw shukra ah sameeye alla kacabdi sameeye wa qaliilun waa in yar kabar muqadama wey wa qaliilun waa in yar qaliilkaasoo min cibaadiya addoommadayda ka midi ashakuur inta alle u shukrida waa mubtadiya muahara washakuru inta shukrigiida ee ilaahay u mahad celisaa qaliil in yar weeye oo min cibaad waa kabar yar musaliin ma akhrajkum wa qaliilu min cibaadiya waa qaliilun in yar weeye oo min cibaadiya addoommaday kamida ashakuur inta ilaahay u mahad celiso subxaana wa tacaala markaa nabiyullaahi sulaymaan siduu jinku ugu saqiqaayee jinki u shaqaynayey ayaa nabiyullaahi muuse sulaymaan uu iska dhintay malaha isagoo ushiisa ku taagan buu dhintay suurada anigu ma garanaya dee ma arkaysa marka wuu taagan yahay sida u eg tahay marka jinku way ka baqanayaan waxaan jinkaad u haysatay inay leeyihin jin baanu u daraynaa wixii laga xaday way garirayn oo way shaqaynayaana sulaymaan oo hore dhintay ayaanay dhimashadiisaba ogin geeridii nabiga ma oga samad muqan saasoo kale ahayd waa jinkan aad seeday waxbaan u daraya waan adeegsanayaa rucaan weyn waxbay garanayaan basaymiskiya un wax iyagu markaa arkeenaya inaan adugu aragun bay ogaan karaan xaalada ay arkayaan aduga kula mid yihin waxba kelama oga alla wuxuu yihi falamaa markii qadaynaa aanu ku xukunnay halayhiyay calaa sulaymaana markaanu ku xukunay almawta geerida ee uu dhintay maa dalla ma tusin hum jinkii calaa mawtihi ay calaa mawti sulaymaana sulaymaan geeridiisa umu cadaynin ilaa daabbat lardi arlada daabaddeeda mooyaane waa aboor alaariba aariba ayaa la yidhahdaa wuxuu ku maaragtay sanaa ee haysay ayuunbu aboorkani ku baxay aboorkii baa cunkiy wuxuu leeyahay asar daciifi meelkastoo aboorku uu joogo jinkaa salaada hore isagu juma dhan taagisa umala macluuftan uu ku fayay wallahu aclam waa daciif qowl daciif wey falamaa qadaynaa markaanu ku xukumnay baa la yidhi calayhi lmawta maa dalla ma tusin hum maa dalla ma tusin hum jinkii calaa mawtii ay calaa mawti sulaymaan sulaymaan dhimashadiisa ilaa daabat lardi arlada daafateeda mooyaane alaariba baa la yidhaha aariba waa aboorka taasaa tusay daabadaasoo taakulu cunaysa min saatahu ushiisi min saatahu ushiisi cunaysa falamaa markii fara uu dhacay inuu taagay inaad garanaysaa ushucuskana wakaa idin eegayaguna lahayn maogti lebaformaanti ma jarjari karayaan falamaa fara markuu dhacay tabayanat waxa u cadaatay amba u sugnaatay aljinnu jinkii waxay cabaysteen tabayanat iljinnu jinkii waxay cabaysteen an low kaanuu ay anahum ana alamra washaniye waa antii mukafafada ahayd low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa ogsoon alhayba ogsoon macalabiso inaanay ku nagaadeen fi lcadaab cadaabka inaanay ku nagaadeen waa shaqadii adkayd almuhiim ee wax waa acmaalu shaqa iyaga laftoodii idaa jinka waxa u caddaatay inaanay qayb waxba ku ogeyn aduguna waa ogtihiin baad leedahay erga falamaa qara markuu dhacay tabayanat iljinnu jinku wuxuu cadaystay oo jinnidii u caddaatay an kaanuu hadday ahaana yaclamuuna kuwa ogaan maa labisu inaanay ku nagaadeen fi lcadaab cadaabkii inaanay kuna waa shaqadii adkayd almusiin sawaasileyna cadaabka waxaa loo jeeda waa shaqadii adkaydii maxay dhisayaan guryaha qaadeen waa kuwan qaar baday gelayeen kalluunkay soo saarayeen jawahirkay soo saarayeen allah wuxuui subxaana watacaala laqad kaana waa qiso kale laqad kaana waxaa ku sugnaatay lisabain waxaa ku sugnaaday fii maskanihim degaankoodii iyo guryahoodii waxaa ku sugnaaday aaya ay laqad kaana aayatun aayad baa ku sugnaatay misra baa inugu sugnaatay fii maskanihim guryahoodii furwaaqay haysteenoo waa dhulka yaman aba haddaad maqasho waa muluukulyamani wa ahlihaa ayay ahaayeen furwaaqay ku sugan yihiin aaya baa ku sugnaatay jabadel jannataani laba beerood baa ku jannataani baa ku sugnaaday jannataankaasoo kaa'inataani ahaadee can yamiin dhinaca midig dooxaday deganaayeen dhinaceeda midig iyo wa shimaal dhinaceeda bidix doorna waxay deganaayeen dooxooyinha marka hareeraha ayaa waxaa kaga teedsanaa beero barwaqa ah wallahu aclam mufasiriintu waxay leeyihin abtu midaamabay googoosan jireen intay dabaqa madaxa iskaga qaado ayuunbay beeraha dhex mari jirto dhegsato madaxa baabanaya ayaa buuxin jiray bay yidhaahdeen iyadoon farba saarin wallahu aclam waa iska fog laguma diran kuluucuna baanu ilaahay ku nidhi buuli kuluucuna iyagoo aayadda raba haysta birusqi rabbikum rabbigiin risiqiisa wax ka cuna washkuruu una shukriya lahu lilaahi alla shukriya balda ay haadihi tani haadihi tani halkan aad balda waa magaalo alla weeye dayiba wanaagsan waalmunximu ka idisiiyeyna musiibaha qadar wlmuskilu ka nixmadaniga siiyeyna rabbun rabbi weeye rabbigaas oo dembi dhaafid badan fa acrado way ka jeesteen baa ilaahay way kufriyeen fa arsalnaa waxaanu ku sii daynay oo aanu ku furnay calayhim korkooda sayl alcarim alcarimu waa jamcu carima mufradkeeda carima baa la yidhaha waa biixirka marka biixiryo waaweyn bay lahaayeen wixii baa ku jabay afaasalla waxaanu ku shiibayna calayhim korkooda sayl alcarim biyoxiliyadii daadkoodii alcarimu markaa waa shamc waa biyoxiliya way biyoxileenno faarsalna calayhim sayl alcarim biyoxileenadii daadkoodii baanu ku sii daynay ama daad musiiba a ah baanu ku sii daynay wabadalna waxaanu ugu doorinay hum ayaga bijannatayhim labadoodii beeroodna waxaanu ugu bedelnay jannatayni laba beerood labadaa beeroodoo dawaatay ukulin midha u saaxiiba dawaatay ukul midha u saaxiiba midhahaasoo khamdin qalaaj khamdin qalaaj iyo wa aslin dhuur geedaan gabahan xaban ka dhuur ku shabaha wa aslin iyo dhuur iyo wa shayin waxooga min sibirin dhub ah kuwaa lasoo sheegayo qaliilin yar dhammaantoodba qabasia kuwaa lasoo sheegayo qaliilin yar khamdiga waxaa kaloo yidhaahdaan iliyaha camel gaabka ladhaahno eliyihiisa maaragtay ayay dhahdaan wa afcin iyo waxshay waxoogaa maysudirin gobar ahay dalika kaas ayaa jazaynaahu ay jazaynahum waxaan ku abaalmarinay dalika oo mafcuul sayno sidiisa dalika jazaynahum kaasi ayaanu ku abaalmarinay bimaa kafaruu ay biislaama bikufrihim bimaa kafaruu ay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed badnoo sabiya badnoo mashariya wahal nujaazi miyaanu ku abaalmarinaaba ciqaab ila alkafuur ay wahal nujaazi miyaanu abaalinayaanu ciqaabnaaba ila alkafuurka gaalnimada badan mooyaane cidjira kaasun baanu ciqaabnaaba ilaahay subxana watacaala nimanku waa niman kibre weeye markay kibreen ayaa maaragtay nim ay iska haysteen oo halkaa yaman ay deganaayeen ilaa shaam ayaa isu furay markay doonayaan inay safraanba magaalaba magaalaysii muuqata u nin nimcay haysteen marka ilaahay muxuu i wajacalnaa waxaanu ka dhidhignay baynahum ayaga dhexdooda waxaanu yeelnay iyo wa bayna alqura magaalooyinkii allatii qaryooyinkaasa magaaladii baaraknaa aanu barakaynay waa shaam fiihaa ayada dhexdeeda aanu barakaynay qura magaalooyin baanu yeelnay daahira isu wada muuqdo oo isu bidhaamaya iyaga iyo shaam magaalooyin isu wada muuqda ayaanu udhacaysiinay qura ayaa ku ambaanu yeelnay magaalo iyo daahira isu muuqda waqadarna waananu u sarjarnay amba waanu u qadaray fiihaa qaryada ama magaalada dhexdeeda asbayra socodka oo markaanka tagto goormaa ku beegantay magaala hidlaayi waa takdiir waa loo sarjaray waqadarna waanu qadarnay fiihaa magaalada amba qaryooyinkaa dhexdooda asbayra socodka oo matala mirahajaayabka cadano socoana atakallaba saasaa lagu qadarilayahay siiru socda baa layidhi marka fiihaa magaalooyinkan isu muuqda dhexdooda socda fiihaa socda arada socda layaaliya habeeno ay fi layaaliya habeeno iyo wa ayaama amaaloola socda aaminiin xaala kawnikum aaminiin xaalaatiinku aamina macagawowna xale aaminiin xaalaatiinku dadkaba socda amrigu waa nicmo weyn maraba ilaahay subxaana wa tacaala magaalooyinkooduna wajooda muuqda wallaahi magaalooyinkooda isu muuqda wayna hudeybeyleeyi ilaahay u dabji kala kala tago ma ogti jibriyeen ma ogti waxay yidhahdeen marka faqaalu waxay yidhaahdeen rabbana yaa rabbanaa rabbigayow baacid ilaahayow kala kaxee bay yidhahdeen bayna akbaarina safaradaya madaxdooda kala kaxay waa tani waaba isku luqooray mushriinka o dhan ahaade bay yidhahdeen baacida oo kala gee bay yidhahdeen oo kala foge bayna asfaarina kala dhexe oo marka waa in loo baahdo saas iyo gaadiid iyo makaawad saas oo kale oo wax iska yaqaana dadka kufriya weligoodba reer bani israa'iil waad garanaysaa laa tasbiru cala dacaamin waaxid bayda min bakriha wa qisaaiha wa fumiha wa cadasiha wa basariha hadda waxay haystay jirib iyo nicmo iyo malab iyo wax macaano dhan bay haystay markaasay kufriyeen ilaahay see noogu bedelaya raacid bay asfaari baa kala kace ayay yidhahdeen waa balamu waxay dulmiyeen baa ilaahay yidhi anfusahum bay dulmiyeen fajacalnaahum dabadeed waxaanu ka dhignay iyagii axaadiisa sheekooyin wax lagu sheekaysto un reer raba oo inagaa wadna un hadalka wax reer raba axaadiisa baanu ka dhignay wamazaqnaahum waanu kala jarjaray tamsiika waa jarjarnay waanu kala googoynay kula mumazaq kala goyn dhammaanteed kala kula mumazaqin ay kula tamsiiqin kala goyn dhammaanteed baanu kala jarjarraanu jidifnay baa ilaahay subxaana wa tacaala wa kayfa makara allahu bihim wafaraqa shamlahum bacda alijtimaaci waalulfati waalcayshi alaniyi tafaraquu fi lbilaadi haahuna wahaahuna walihada alqawli taqulu alcarabu fi lqawmi ida tafaraquu tafaraquu aydi saba wa ayaati saba watafaraquu shadar madar hadda waxaa maqasho warkaas hayasan qofku meel buu ku duulay ogtay balkan madoobada lila joogteen nairobi maraykan yurub gaalo anxaar mid ka daran mid ka isbalaayo ilahay baa kala faraya belish waa la kala fiiri muqsha ina fii daalika ka waxa ku sugan laayaatin baa ku likulli sabbaarin mid sabir badan dhammaantii bay ugu sugan tahay shakuur oy alla mahadin badan subxaanahu watacaala marka ilaahay diintiisa loo noqon waayo ee dadku wadan rabbi diintiisa ay ku dhaqmi waayaan war suldahadahay maqanayaan halkii marayaan habarkii gawlisa bay maqan maanta ba ku dhex dhimisay habar soomaalida iyadoo maxbuusada xajuus waxay dhaartay sabciy sideeda jir bay ayuu ku yidhi melish ilaahay baa salka ayuu wixii diintiisa ku dhaafi weyey inta dambaba wallahi sadambuu ku daray haddaan ilaahay loo noqono subxaana watacaala haddii ilaahay u noqon weydo ilaahay dadambuu ku daray ayaa badmarya ayaa u casaan allah wuxuu yihi subxaana watacaala wallahi laqad sadqa qiraada inaganoo taalla laqad sadaqa wuxuu ku xaqiijiyey calayhim korkooda ibliisu ibliis wuxuu ku xaqiijiyey dannahu malihiisii uu lahaa waan duufsan doonaa ilan malun bay ahayd murugta haynaw ka waran bilaxtarikanna duriyatahu ilaa walaa tajidu akarahum shaakiriin waa ma ayay ahayd isagu xaqiiqo ma haynin walaqad sadqa wuxuu ku dhabay ku xaqiijiyey calayhim korkooda ibliisu danahu amba walaqad sadqa wuxuu ku xaqiijiyey calayhim korkooda ibliisu dannan male malahaasoo ka sifee dannahu uu maleeyey marka msbuxuud baynu ka dhignay marna jublad baa waynu ka dhigna iska jir dannan buu u maleeyey malahaasoo danna uu maleeyey hu malahaba ibliis walaqad sadqa haddii laakhiro bitasdif laakhira wuxuu ku habeeshiyey calayhim korkooda ibliisu dannan buu ku habeejiyey dannahu ay fii dannihi markaa danihiisii buu ku habeejiyey faistabacuu way raaceen hu isaga ayay raaceen ile way raaci doonaan buu lahaa ilaahna waan duufsan doonaa intaan faruurxulo ayaan hoggaansan doona way iska raaceen maxay ku raaceen dacwa faqad <laughs> marka maluul muxuu keliya bu mislahu kadalik way isagii way raaceen ma arkaysa ilahay wasala ila ariiqa min almuminiin ila ariiqa in yarqo min almuminiina muminiinta ah mooyaane wamaa kaana uma ahaanin lahu isaga ibliis calayhim korkooda min suldaan awood uu ku jujuubo ku kaxaysa male lahu dacwa ma muquli shaydaan baa dir buu ku leeyay aad ugasita waxbuu qurxinaya ilaa laakine qadar markaasna muqabac kale munqabic wey ilaa laakine ibtalaynaahum waanu imtixaanay dadkii waanu sirabnay ikhtabarnaahum waanu imtixaanay maxaanu imtixaanay linaclama si aan u ogaano oo maaragtay waa cilmi uu ka dhalanayo abaalmarintu markasta ilaahay uu oga subxaanahu watacaala idan addoommadii qof waliba wuxuu samaynayu ogaaday qof waliba wuxuu samayn doona laakiin abaalmarinta ilaahay wuxuu ku qadarayaa uu subxaana watacaala iyo ciqaabka markaad shayga samayso bicilmigii kugu ciqaabi maayo hore markaad camal kula timaado ayuu ku cibaaya marka waa cilmiga uu ka ratigmayo abaalmarinta weeye kani waa cilmu duhuur bay qaarkoodna yidhahdaan ilaa illa laakin ibtalaynaahum ila calama si aynu u aragno man yuuminu rumaynaya bilaakhira miman si aan uga aragno miman si aan uga aragno aan u kala socono huwa isagu minhaa aakhirada fii shakin shaki kaga sugan linaclama si aan u ogaano amba waradno uga soocno man yuuminu rumaynaya bilaakhirati niman si aan uga soocno huwa isaguba minhaa aakhira xaggeeda fii shakin kaga sugan wa rabbuka rabbigaagu calaa kulli shay shay walba xafiida ay xaafida allaha ilaalinaya subxaana wa tacaala xifdihi dalla man dalla min asbaaciribiis ilaahay xifdigiisa iyo ilaalintiisa ayay ku badbaadeen muminiintu atbaaca rusul uma waxaad tidhaahdaa nebiyow uma waxaad tidhaahdaa udcu u yeedha aladiina kuwa zacamtum aad bayna ku andacooteen annahum min duuni illaahi aaliha uma waxaad tidhahdaa udcu u yeedha aladiina kuwa zacamtum aad ku andacooteen min duuni illaahi alla sokoli annahum aaliha ficilkan zacnama la yidhahda mafcuul buu qaadanaya labadaba way qadanayaan albaantu baad ku andaxooteen min duuni illahi allasata liannahum aaliha inay kuwaasi ilaahay ay yihiin barmiyeeda laa yamlikuuna heli maayaan heli maayaan misqaala dharra quraansho qadarkeed misqaala dharra quraansho qadarkeed heli maayaan taasoo ku sababaad ku sugnaatay iyo walaal arkooda wamaa lahum ayaga uma sugnaanin kuwa caabudaana la qayrkii fiihimaa ay fi samaawaati wa fi lardi uguma sugnaanin min shirkin wax sheer laydhaa qayb kuma laha min shirkin qayb sheer kuma laha waxdigii iyo asaamka iyo waxdigii alle iyo wadaycii rabbi iyo waakii quraxdikan abadan qaybba kuma laha wamaa lahu uma sugnaanin allana wamaa lahu allana ugama sugnaanin minhum kuwan aad caabudaysaan xaggooda alla ugama sugnaanin min dahiir ay dahiirun mid caawiya oo ilaahay gacnyaro u waxaa lagala dacayraba uma aha iyagoo shuraka lama hadlayo waxba kuma haystaan ilaahay lama caawiyaan wamaa lahu ay wamaa lilah alla uma sugnaanin minhum kuwan aad caabudayseen xaggooda min bahiir mid caawiya walaa tanfacu ma anfici doonto ashafaacatu ergo cindahu ilaahay agtiisa kuma anfacdo lama ergeeyo ilaa liman mid mooyaane kaasun bay anfacdaa adiha alla u idmay lahu isaga oo ilaahay raalli uga noqdo inuu shafeeco sacdo amaba in loo shafeeco qaado wada ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi ilaahay markuu ogolaado ayuunbay shafaacadani imanaysaa marka ilaahay kalaamkiisa malaa'igtu ay maqlaan way daataan xataa idaa fuzica marka laga qaado fuzica waa siibid xataa idaa fuzica marka laga siibo malaa'igta can quluubihim qalbiyadooda caggooda marka laga siibo argagaxa marka waxyiga ilaahay maqlaan qaaluu waxay yidhaahdaan maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigii buu yidhi waxayga ayaan ahayn karin markaysa qaaluu waxay yidhaahdaan qaala wuxuu yidhi alxaqa buu yidhi qaaluu xaqa o dhan qaaluu waxay yidhaahdeen qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi alxaqa buu yidhi aba qaaluu waxay yidhaahdaan alqawla buu alla yidhi alxaqa ah wa huwa alle alcaliyu allaha korreeyo weeye alkabiir ee weyn tafsiir ku jiro xataa idaa fuzia can quluubihim culimada qaarkood waxay leeyihin waa mushrikiinta cinda alixtibaar iyo marka yowm alqiyaamaha iyo mooganaanstan markay ku jireen xataa idaa fuzia marka laga qaado can quluubihim qalbiyada xaggooda ay soo miiraabaan ay xaqiiqada arkaan qaaluu waxay la doonaan maadaa qaala rabbukum rabbigu muxuu yihi oo rabbigii fari jiray qaaluu waxay yidhahdeen iyadaa baqiri doonaan wa huwa alle alcaliyu allaha sareeye weye subxaana wataala alkabiir wey subxaanaka allahuma bixamdi